بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد فلا تاس يوما على فائت وعندك منه رضا واحتصاب فلا بد من كون ما خط في كتابك تحبى به أو تصاب فمن حائل دون ما في الكتاب ومن مرسل ما أباه الكتاب إذا لم تكن تاركا زينة إذا المرء جاء بها يستراب تقع في مواقع تردى بها وتهوي إليك السهام الصيام تبين زمانك ذا واقتسد فإن زمانك هذا عذاب وأقلل عتابا فما فيه من يعاتب حين يحيق العتاب مضى الناس طورا وبادوا سوى أراذل عنهم تجل الكلاب يلاقيك بالبشر دهماؤه وتسلم من رق منهم صباب فأحسن وما الحر مستحسنون صيان له عنهم واجتناب فإن يغنه الله عنهم يفر وإلا فذاك البلاء العجاب إذا حار أمرك في معنيين إذا حار أمرك في معنيين إذا حار أمرك في معنيين ولم تدر فيما الخطأ والصواب فدع ما هويت فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب فرب كلام يمس الحشا وفيه من المزح ما يستطاب حق الأديب البحر البسيط أصبحتم ضرحا في معشر جهلوا حق الأديب فباعوا الرأس بالذنب والناس يجمعهم شمل وبينهم في العقل فارق وفي الآداب والحصب كمثل ما ذهب الإبريزي يشرك في لونه السفر والتفضيل للذهب والعود لو لم تطب منه روائحه لم يفرق الناس بين العود والحطب هكذا الحظ البحر الوافر تموت الأست في الغابات جوعا واللحم الضان تأكله الكلاب وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه تراب الترحال وعزة النفس بحر طويل سأضرب في دولي البلاد وعرضها أنال مرادي أو أموت غريبا فإن تالفت نفسي فلله درها وإن, سالف وإن سالمت كان رجوع قريبا نصائح غالية البحر طويل خبض نار نفسي باشتعال مفارقي وأظلام الليل إذ أضاء شهابها أيا بومة قد عاشت فوق هامتي على الرغم مني حين طار غرابها رأيت خراب العمر مني فزرتني ومأواك من كل دياري خرابها أأنعم عيشا بعد ما حال عارضي طلائع شيب ليس يغني خضابها وعزة عمر المرء قبل مشيبه وقد فانيت نفس تولى شبابها وعزة نفس المرء قبل مشيبه وقد فانيت نفس تولى شهابها إذا اصفار لون المرء وابيض شعره تنغاس من أيامه مستضابها إذا اصفار لون المرء وبياض شعره تنغاص من أيامه مستضابها فدع عنك سواتي الأمور فإنها حرام على النفس تبي ارتكابها وأدي زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تما نصابها وأحسن إلى الأحرار تمليك رقابهم فخير تجارة الكرام اكتسابها ولا تمشيا في منكب الأرض فاخرا فعما عن قليل يحتويك ترابها ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهري الفلات سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلمان لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها فضل فطوبى لنفس أولعت قاعر دارها مغلقة الأبواب مرخا حجابها بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ka bilaabaynaa halka uu imaamu shaafici ku yidhi falaa ta'sa yowman calaa faa'itin wa cindaka minhu ridan waxtisaab falaa ta'sa ha murugoon yowman maalin uun ha murugoon calaa faaitin wixii kaa tegay maalinna hala murugoon shaygu hadduu kaa tago lagama murugoodo wa cindaka agtaada waxa a minhu xaggiisa ridan raalli ahaansho iyo wax tisaabun baana ah inaad raalli noqoto ood ilaahay ajri kaga doonto waxaa kaa tegey ood aaminto maa facala aljaliil fahwa jamiil qaacidadii ahayd ilan ilaahay baan kuu qadarin inaad adigu samaysa wuu kaa tegaybe taa ayaa muhiima falaa taasaha murugoon yowman maalinna ha murugoon alaa faa'itin wax kaa tegay ha murugoon wa cindaka agtaadana uu ahaaday minhu xaggiisa ridan iyo waxtisaab halkaa min haddii la yidhaayo minhu hadaa lagu dari waayo kolay waxaa jirta maxaanku idhaa gabaygu wuu jabayaa kolkaa minhu in hadaa lagu daro ayaa fiican oo minhu la yidhaah falaa budda waxa lagama maarmaana min kowni maakii inuu dhaco ama la helo khuda lagu qoray fii kitaabika kitaabkaaga wixii kitaabkaaga kuugu qornaa kolley waa laabud inuu ku maro adduunka waad helaysaa wixii kitaabka horay loogugu qoray halkaana falaabudda min kowni iyo maada in la kala jaro ayay ahayd falaabudda waxaa lagama maarmaana min kowni maa kii ayaa lagama maarmaana in la helo khuda lagu qoray fii kitaabika adi kitaabkaaga iyo waraaqahaaga lagu qoray tuxbaa bihi ha ahaado wax lagu siiyey oo adiga wanaag kuu ah ow tusaabu ama wax lagugu asiibayo oo mushkilad iyo musiibo kugu aha ah noqdo halkaa tajiib maahee tajiib bihi baa inoo qoran soo maaha tajiib maahe waa tuxbaa bihi wey tuxbaa bihi wax lagu siiyey ha noqdo oo wanaag ku ah wixii wanaag ahaa baa tuxbaa bihi looga jeedaa ow tusaab ama wax musiibo kugu ah oo lagugu asiibayo ha noqdo waxa kitaabka kuugu qoran marley waa la heli ama ha ahaado waxaasi wax adiga farxad kuu ah iyo wanaag ama ha ahaada waxaasi wax adiga musiibo iyo dhibaato kugu ah kolley dhaca weeyi famin xaa'ilun duuna maa fi lkitaab wa min mursalun maa abaahu lkitaab halkaa min baynu leenahay manna waa la odhan karaae la soco fa minhum waxa kamida dadka waxa kamida xaa'ilun baa kamida dad la kala dhex gelayo duuna maa kii wax ka sokeeyo laga dhexgeliyo fikitaabi kitaabka ugu yaalay way dhici kartaayo dee malaa'igta ilaah subxaanahu wa tacaala waxaa dhici karta in malaga la yidhaahdo qofkaasi haddii cibaadadiisu ay wanaagsanaato wuxuu helayaa waxaa hadday cibaadadiisu xumaatana wuxuu helayaa waxaa kale way dhici kartaa oo dee ducada oo kale iyo waxyaabo badanba xataa ajashabu waxaynu ognahay waxyaaba dee ballaadhiya haddii maxaanku idhaahdaa raximkaaga aad xidhiidhiso oo kale waxyaabaha cumriga ballaadhiya inkastay culimmadu dee tafaasiir badan ay isku qabteen cumri ballaadhintu cumrigu intii unbuu ahaanaya barakaa la gelinaya iyo mey intaa lafteedii wey baraka un maaha waa la ballaadhinaya si caadiya loo ballaadhinaya oo qofka marka horeba waxaa loo qoraya hadduu noqdo qaraabo xiriiris inuu lixdan jir gaadho hadduu noqdo qaraabogoysna inuu konton jir noqdo tusaale ahaan kolkaa isagaa dooranaya markaa ama qaraabadaada xidhiidi ama qaraabadaada goo cumriga kii kuugu qornaabaad markaa helaysaa kolkaa adigu almuhim waxyaaba noocaasoo kale ayaa jira fa minhum waxa kamida xaailun mid xaail abaan kamida duuna maa fi lkitaab oo ka dee xaail noqonayo xaail iyo wax soo kala dhex gala ayaa imanaya wixii ugu qornaa kitaabka wa min mursalun baana kamida mid la sii oo diraya wa min mursalun mid diraya ayaa jira maa abaahu kitaab wixii kitaabku uu diiday maa abaahu kitaab wixii kitaabka aan ku qornayn weeyaan macnaheegu weeye idaa lam takun haddaadan ahayn iyo hawtaarikan mid iskaga tegaya ziinatan xaragada iyo quruxda haddaadan xaragada weligaaba ka tegin almaru qofku jaaa markuu la yimaado bihaa tarkiga bihaada tarkigaynu u celinaynaa haddaad tarku ziinihii maalin aad la timaadood iskaga tagto weligaana waad xaragoon jirtay yushtaraad shaki baad abuurtay oo waa lagaa shikiyaya ummaddu way ku daniyayaan ille waxaad dhaqan u lahayd ayaad maalintaa ka guurtayey waa lagaa shikiyiyo istiraab baa meesha imanaya dalabu riib weeyaan markaa idaa lam takun haddaadan ahayn taarikan mid ka tegaya ziinatan xaragada iyo quruxda ida almaru qofku jaaa bihaa markuu la yimaado yustaraab waa mid riib iyo shaki lagu doonayo ayuu noqonayaa taqac waxaad ku dhici fii mawaaqica meelo tardaa biha aad ku halaagsamayso wa tahwi ilayka waxa kugu soo hooban asihaamu fallaadhaha asiyaabu sida roobka u da'aya fallaadho sida roobka u da'aya ayaa kugu soo hooban doona bimacnaa waa carabka dadka carabka dadka ayaa looga jeedaa meeshu waa balaaqa ku jirte carabki dadkii baa ku caaya iyo odhanaya ninkii waxaas u jeeda war waxaas u jeeda waa dadka hadalkoogii baa kugu soo dhacaya weeyaan macnaheegu tabayan zamanaka war caddayso waktigaaga fahan waktigaaga garo waktigaaga tabayan zamanaka war waktigaaga garo daa ee kan ah waqtasid dhexdhexaad sameeyo waktigaaga ibtisaad iyo si dhexdhexaada ah ula dhaqan faina zamaanaka waktigaaga haadaa ee kanihi cadaabun waaba cadaab wakhtigaagani waaba cadaabe wakhtigaaga garo dhexdhexaysana wa aqlil yaree citaaban canaanta dadka canaantooda yaree famaa fiihi dhexdiisa maaha zamankan man yucaatabu nin la canaanto xiina yaxiqu markuu sugnaado alcitaabu canaantuye hadday canaantu sugnaato cid canaanta la canaanan karaaba ma jirto koob haddaan halkaa dhiga biyaa oo qof daadiyo qofba de inaan canaanta maaha waayo dee wixii uu daatay muu soo celin karaa shaygu hadduu dhacay dee wakti lumis iyo qofkiiood caloolxumo ku abuurta unbaa ka dhalanaya laakiin intuna shaygu dhicin iska jirdhe laakiin hadduu dhaco taas ayuu diidaya alil yare halkan waa alil uu ina leeyahay waafil bay qoraan kutubta qaar koley ma garanayo kuwiinaas inay qorayaan alil waafil ayay qori jireen afil cid uu qoray ma jirtaa alil yare alil yare citaaban canaanta famaa fiihi dhexdiisa ma aha man yucaatabu nin la canaanto xiina yaxiqu markuu sugnaado alcitaabu canaantuye madanaasu dadkii way tegeen duran gebi ahaan wabadu wayna halaagsameen wabadu wayna halaagsameen ummaddii way tagtay oo way wada halaagsantay madanaasu dadkii dadkaa waxaa looga jeedaa dadkii wanaagsanaa ee ilaahay xidhiidh kala lahaa baa loo jeedaa madanaasu dadkii way tegeen duran gebi ahaan oo wabadu way halaagsameen siwaa araadilo dad liita mooyaane oo tajilu lkilaabu canhum aydu ay ka qiimo badan tahay tajilu ay ka sarrayso alkilaabu aydu canhum iyaga ay ka sarrayso dadka waxaa soo hadhay ciday aydu dhaanto unbaa soo hadhay oo aydu ay ka qiimo badan tahay canhumtu kolkaa tajiluda dambe ayay ku tacalluqi jallana luqa alcarabiya macaani badan bay ku timaadaaye mar waa weynida oo tanaan iminka ku macnaynayna weeye ayda ayaa ka qiimo sarrayso ka weyn marna waa qixidda tii qixidda iminka halkan uguma jirto madanaasu dadkii way tegeen dadkaa waxaa looga jeedaa ciddii ilaahay xidhiidh kala lahayd madanaasu dadkii way tegeen duran gebi ahaan wabaadu wayna halaagsameen waa baada yabiidu bay ka timid markaa baada yabiidu oo halaag bay noqonaysaa markaa wabaadu wayna halaagsameen siwa araadila baadudani si kale ku timaadaa daalka haddii la fadxiyo oo baadow haddii loodhan lahaa macno kala yeelan lahayd laakiin macnaha ku haboon mabada u haboon baa halaaga ah iminka mada maadaamay tegid ahayd madanaasu dadkii way tegeen duran gebi ahaan wabaadu wayna halaagsameensi waa araadila dad liita oo tajilu lkilaabu ayadu ay ka sarrayso canhum xaggooga mooyaane yulaaqiika waxaa kugula kulmaya bilbishri bishaaro halkan waxaa qoraya kitaabkeenu yulaaqiika bishari buu qorayaa laakiin bilbishri wax uu qorayo bishri ma jirto soo maaha bilbishri bilbishri bay kutubta qaar qori jireen yulaaqiika waxaa kula kulmaya bilbishri bishaaro waxaa kugula kulmaya dahmaa'uhum toodii liidatay ee dee muslimadowga ahayd waa waxyaabihii iska liitay dahmaa waxaa loo yaqaanaa waa naagta ayaa inta badan dahmaa la yidhahda adham bay ka timido waa mudhaamataani aayadda qur'aanka ah. waxyaabaha madmadow baa loo isticmaala markaa waa musiibooyinkii iyo mashaakilkii yulaaqiika bilbishri waxa kuu bishaarayni oo bishaaro kugula kulmi dahmaauhu musiibooyinka musiibadu hadday kuu bishaaraysana maxay kuu sidaa maxay kugu bishaaraynaysaa musiibo kaloo kasii xun bay kugu bishaaraynaysaa wa man kii oo la salaamo raqa dabacsanaa minhum xaggooguna sibaabun caybayba noqonaysa qof de dadkii ma sinne e ka dhodhow inaad maxaanku idhaahdaa aad soo dhawaysato ama aad badbaadiso ood salaanta iyaga agtooda cay ayay ka noqonaysaa salaanta lafteedii bay cay u arkayaan waayo salaantii iyo wixii ilaahay loogu dhowaanayay wixii cibaadada ahaa oo dhan ayaa iyaga agtooda cay ayaa noqonaysa oo cay macnihii ay isku bedelayaan fa axsin wanaag samee wamalxuru qofka xortiihi mustaxsinun mustaxsanu mid wanaag laga dalba maaha mustaxsanun wanaag lagama dalbo ee wuuba sameeyaabidii haddaad xor tahay wanaag in lagaa dalbo ma waa inaad asalkaaguba samayso dalab inaad ku samaysan mahay waa in lagaa dalbo haddii mustaxsan siinka dambe aan fadxinno saasuu macnuhu noqonaya wama alxuru mustaxsanun haddaan idhaa qofka xorta ah wanaag lagama dalbo markiisa horeba wanaagu iska lahaa haddaan mustaxsinun idhaahdana wanaag isagu ma dalbo ayay noqonaysaa macnuhu wanaagga ma dalbo ayay noqonaysaa haddaan mustaxsinun idhaa fa axsin ixsaan samee wamalxuru qofka xortihi mustaxsanun maaha mid wanaag laga dalbee siyaanun dhowrid ayay lahu isaga u noqon canhum dadka xunxun xaggooga ayuu wanaaggani ka dhowrayaa wajtinaabun fogaanshana wuu u noqonayaa buu ku yidhi fogaanshana wuu u noqonayo dee qofkii dhowrid iyo fogaansho ayuu noqonaya haddaba wanaag haddaad samayso dadka xunxunna waad kala fogaanaysiin wadooyin baad kala maraysiin oo way iska caddaanaysaa inaydaan isku ahl iyo isku asxaabtoona ahayn iyaguna way kaaga dhowrsanayaanoo dee waxay arkayaan mabda'aagu nooca uu yahay bay arkayaanoo halkaasay kaaga sii baydhayaan fain yugnihi illaahu ilaahay hadduu ka qani yeelo canhum kuwa xunxun hadduu qofka ka qani yeelo yafiru sidaas ayuu iskaga baxsani wuu iskaga baxsaniyo dee dadkaa xunxun wuu iskaga tegi wa ilaa haddii ilaahay u baahiyo dadka xunxun oo dadkaa xunxun haddana saaxiib la noqon lagu yidhaa fadaaka kaasi albalaa'u alcujaab waa balaayo iyo musiibo aad iyo aad loola yaabo qofka oo asxaabtiisu ay xun tahay ayuu halkan kolkaa imaamku inoo ishaaraya asxaab xun hadduu ilaahay kuu sameeyo waa balaayo waa imtixaan weeyaan adaa lagu imtixaanaya weeyi fain yugnihi llaahu ilaahay hadduu ka qani yeelo canhum dadka xunxun yafiruu uu ka baxsanoo uu iskaga tegi wailaa haddii kale uu u baahdo fadaaka kaasi albalaau lcujaab waa balaayadii weyneyd ayay noqonaysaa kutubta qaar baa halkaa wailaa fadaaka albalaau lcujaab wax kale qori jiray idaa xaara hadduu noqnoqdo amruka amarkaagu fii macnayayni laba macno haddii laba macno amarkaagii laba ujeedo hadduu baro walam tadri adan garanaynin fiima alkhadaka khaladka wuxuu yahay iyo wasawaabka saxdiihi wuxuu yahay saxda iyo khaladkana waad kala garan weyday fada waxaad iskaga tagtaa maa hawiitakaad jeceshahay wuxuu ku yidhi arrin baa ku hor yimid sidaa samee iyo sidaa samee saxdii iyo khaladkiina waad kala garan weyday kan samee iyo kan samee keebaa saxa keebaa khalada waad kala garan weyday waxa miisaanka aan ku siinaya waxa weeyaan buu ku yidhi naftaadu khayr jeceshuhun iska daa saw sax iyo khalad ma kala garan lahdid ka alla kuu yahay naftaadu kay jeceshahay uun iska daa waayo nafteennu waa la qiimeeyey nafteenna oo daa'iman naftu waxay kuugu baaqdaa adiga xumahaaga ayay kuugu baaqdaa shay adiga aakhiradaada ku seejinaya ayay naftu mar kasta kugu yeedhaysaa waa kii gabayaaga kale lahaa naftaada tuhmayso buu yidhi naftaada tuhmayso haba ku tusto oo haba haba kuu tilmaanto inay naftaadu hee ay de waxaan ay naseexa baxbaxtiya ay kuu tahayba ha kaaga dhigtee adigu naftaada inaad tuhmaysato ayaa daruuri noqonaysa ama aad u muhiima buu ku leeyahay idaa xaara ereyga xaari ihi dhowr macnuu ku yimaadaayo mar waa kii xayraankii dawaqaada ahaa ficila kaa laga bineeya yaxaar baa layidhah marna waa ka bimacna rujuuca la yidhaahdo waa facalo oo yaxuuru baa layidhah wadanna an lan yaxuura oo kale wadanna an lan yarjica ilayna bay ka dhigan tahay wuxuu malaynaya inuuna annaga noo soo noqonaynin idaa xaara markuu noqnoqdo amruka amarkaagu fii macnayeyni laba macno markuu ku noqnoqdo oo walam tadri aad garan weydo fiima khadai wuxuu yahay iyo wasawaabka saxdiihi fadac waxaad iskaga tagtaa maa hawiitakaad jeceshahay iskaga tag faina alhawaa hawadaadu yaquudu nufuusa nafta waxay u hogaamisaa ilaa maa yucaab wax la ceebeeyo oo la naco markaste hawadu waxay kuu hogaaminaysaa wax la nacayi ayay kuu hogaaminaysaa faruba kalaamin alla kalaam badana alaamka oo yamasu nuugayo alxasha uurku jilta iyo xididadeenna haddii yamasu aynu sidaa ka dhigno oon saadka saad ku dayno soo saad idinma qorayo saad haddaynu ka dhigno wax badanna saadkaasay qorayaan yamasu waa nuugid bay noqonaysaa markaa yamasu alxasha xididadaada alla maxaa hadal xididada iyo uurku jirta nuugaya aynu ku hadalaabu ku leeyahay haddii waxaan odhan karnaa yamadudaad baan ka dhigi karnaa oo xanuun bay noqonaysaa markaa gubaya faruba kalaamin hadal badana yamadu lxashaa uurku jirhkaada gubaya oo aad kuu dhibaya wa waxaana ku jira min almasxi xagga kaftanka maa yustadaab wax la wanaajisto halkana gabaygu uu kaa jabaya haddaadan odhannin wafiihi min almizaax baa qorane min almasxi alifkaa un ka tag wafiihi min almasxi waa inaad tidhaahdo wafiihi min almasxi maa yustadaab wuxuu ku leeyahay hadal kaftanihi badanaa oo haddana adiga uurku jirtaada gubaya oo ama de uurku jirta qofka aad ku tidhi gubaya oo dhibaya alla hadalkaasi badanaa buu yidhi waa dhab weeyaanoo hadallo badan oo iska kaftan ah oo hadda kaftan markaa madadaalo laga dhigaya ah ayaa laakiin qofka haddana khatar badan gelin karaysa halkan waa xaq aladiib waxaynu ku jirnay bacdii sawma ahayn xaq aladiib buu doonaya halkana qofka adiibkee sugayahankii xaqa uu inagu leeyahay adiibku xaq buu inagu leeyahy kolka xaqiisii waa maxay kolka xaqiisii baa la garan waayey baxrigani waa baxrulbasiid markaa أصبحتم طارحا في معشر جهلوا حق الأديب فباعوا الرأس بالذنب والناس يجمعهم شمل وبينهم في العقل فارق وفي الأداب والحصب كمثل ما ذهب الإبريز يشرك في لونه الصفر والتفضيل للذهب والعود لو لم تطب منه روائح لم يفرق الناس بين العود والحطب أصبحت وحا نغضي مطرحا من لغو توري fii macsharin ummad ayaa laygu soo dhex tuuray jahiluu garan weyday xaq aladiibi qofka suugaanyahankii xaqii uu lahaa ummad ayaa laygu soo dhex tuuray buu yidhi xaqaygiiba aan garanaynin suugaanyahanka xaqiisiiba ummad aan garanaynin iyo dad aan aqoonu lahayn baa laygu soo dhex tuuray buu yidhi fabaacuu waxay iibiyeen ara'sa xaggii sare ayay bidanabi dabadii siisteen fabaacuu ra'sa bidanabi xaggii sare iyo xaggii dambe macnaheegu hadalkani waaba waa kinaaya oo fadaacu ra'sa bidanabi waxaa looga jeedaa miisaankii ayaa lumay miisaanka laftiisii baa lumay oo dadku dee maraatib bay kala leeyihiin hadday aqoon tahay heer baa la kala joogaa hadday maxaanku idhaha culimo tahay heer baa la kala joogaa hadday suugaanyahan tahay heer baa la kala joogaa hadday cubbaa tahay heer baa la kala joogaa waxa weeye haddii miisaanku uu lumo oo miisaanku uu lumo oo kii aqoonta lahaa iyo kii aan aqoonta lahayn aad kala garan weydo ood adigu cimaamada uun saarata kii bilaa aqoonta ahaa kii aqoonta lahaana halkaa lagaga tago taa ayuu kuu leeyahay markaa fadaacu ra'sa bidanabi kolka waa suugaanyahankii iyo adiibkii ayaa xaqiisii la garan waayey dad aan aqoon u lahayn adabkana waxa laga dhigay udabo dadkii aqoonta u lahaana lagama dhigin waa la garan waayey buu leeyahay asbaxtu waxa noqday mudaraxan mid lagu tuuray fii macsharin ummad ayaa laygu dhex tuuray jahiluu garan weyday xaqa aladiib adiibka xaqiisa ayay garan weyday fa baacuu waxay iibiyeen arra'sa madaxiibay bidanabi dabadii siisteen eeg waa xaway sidii ay u kala sarreeyeen ayay isku dhaafsadeen weeyi wannaasu dadka yajmacuhum waxa mideeya shamlun sifooyin baa midaysa shamlun sifaat ummaddu sifooyin baa mideeya dhaqan iyo akhlaaq akhlaaqdu way ina midayn kartaa haddii akhlaaq wanaagsan aynu yeelanno waynu ku midoobi karnaa akhlaaqdaa wanaagsan hadda wa baynahum waxa dhexdooda a ah filcaqli xagga caqligana farqun farqi weyn baa udhaxeeya ummaddu iyadoo kala caqliya ayuu dhaqanku haddana mideeya oo haddii dhaqan wanaagsani inaga inoo dhaxeeyo dee la odhan maayo kana caqli yar iyo kana caqli badan iyo kana caqligiisu dhexdhexaad yahay intaa midna la odhan maayo wanaasu dadka yajmacuhum waxa mideeya shamlun akhlaaq ayaa midaysa ereyga shamli mararka qaar akhlaaq buu ku yimaadaa mararka qaarna kala tag buu ku yimaadaa mararka qaarna isku imaatin buu ku yimaadaa saddexda macnoba uu leeyahay ereyga shamlihi wannaasu dadka yajmacuhum waxa mideeya shamlun baa mideeya wa baynahum waxaana u dhaxeeya fi lcaqli xagga caqliga farqun farqi weyn wa fi laadaabi aadaabtana farqi weyn baa u dhaxeeya walxasabi iyo xagga sharafta dee shakhsiyadana waa lagu kala duwan yahay aadaabta waa lagu kala duwan yahay caqliga waa lagu kala duwan yahay ka mili madahab waa sida dahabka oo ka mili dahabi weeye maadan waxa loo keenay gabayga aawadii ka mili dahabi weeye ka mili dahabi dahaboo kaluunba weeyaan dahabkii alibriizi ibriiska ahaa khaaliska ahaa baa looga jeedaa ibriis waa dahab khaas ah oo dahabnimadiisa wax ku jira ayna jirin yushriku waxa la wadaagaya fii lownihi xagga midabka asifru naxaasta ayaa la wadaagaysa oo naxaastuna dahabkay u eg tahay bal adiguba eego dahabka khaaliskaa ah iyo naxaastu xagga midabka way wadaagaan waxay ka dhigan tahay kan aqoonta yar iyo kan aqoonta badani dadnimada way wadaagaan laakiin maxay ku kala duwan yihiin aqoonta watafdiilu qiimuhu iyo fadiliduna lidahabi dahabkay u sugnaatay waxa qiima iska lihina waa dahabka la soco laakiin naxaasta ma aha kolkaa dadkii ayuu ka dhigay inay dadku u qaybsan yihiin xataa dadkan aqoonta lahi waxay u qaybsan yihiin naxaas iyo dahab dusha sare way iskaga mid yihiin oo way isku dhow yihiin laakiin xaqiiqdooda marka la baadho waxay noqonayaan dahab iyo naxaas oo kale low lam taib haddayna udgoon noqonin minhu xaggiisa rawaaixuhu urtiisu cuudkaba urtiisa yaree udgooni haddayna jiri lahayn lam yafriq inaasu dadku ma kala garteen bayna alcuudi cuudka iyo waxadabi xaabada qorigan yaree la shitee dabka lagu shitee xaabada ah iyo cuudkan yare guryaha lagu qiijiyo lama kala garteena isku midun bay noqon lahaayeen laakiin waxa lagu kala gartay waa maxay waa udgoonka ka soo baxaya lagu kala gartay waxay ka dhigan tahay haddaba kan aqoonta le iyo kanan aqoonta lahaynna dee dushii way iskaga egyihiin siday labadaas iskugu egyihiin aqoontooda markaad qiimayso ayaad kala ogaanaysaa inta ay isku jiraan haakada alxad nasiibku waa sidaasuu ku yidhi baxrulwaafir baxrulwaafir weeyi تموت الأست في الغابات جوعا واللحم الضان تأكله الكلاب وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه التراب wuxuu ka hadlayaa waxaa jirayay kolley waxyaabo badan oo aad iyo aad sugaanyahanka carbeed ay uga hadleen qadiyad baa jirtay aad looga hadli jiray oo aad iyo aad looga hadlay oo ah maxaan ku idhaahdaa dadka culimadaa ilaahay subxaanahu watacaala fuqaru ka dhiga inta badan dadka culimadaa ilaahay subxaanahu watacaala fuqaru ka dhiga dadka aan culimada ahayn aqoonta hayninna ilaahay bahasha adduunyada wuu u tuulaa kolkaa nuqdadaa ayaa aad looga hadlayoo dad badan baa ka hadlay waa dood dheer baa ka bilaabatay ninka dooda bilaabay wuu gaaloobayna waa la yidhi ma gaaloobinna waa la yidhi labada waa laysku qabtay adu si kaste ha noqotee dooda waxay ka bilaabatay nin la yidhaha gabay uu yidhaahdo kam caaqilin caaqilin acyat madaahibuhu wajaahilin jaahilin talqaahu marzuuqan hada aladii taraka alwhaama xaa'iratan wasayara alcaalima nixriira zindiiqan wuxuu dadkii aqoonta lahaana waa wada fuqaro dadkii juhalada ahaana way wada dheragsan yihiin warniyow dadkii aqoonta lahaa dee arrinkaa wayba gaaloobayaane waa sidee buu yidhi markaa muxuu ilaahay iyaga uu ugu badin waayey buu yidhi kolkaa isagaa gaaloobay bay qola yidhaahdeen waa loo jawaabayoo ninkaasi caqli badan ma ninka gabaygaa hore tiriyey eele culimada fuqaradii iyo dadkan kale maalqabeenkii waa maxay dadkan eh, arrinkaas aqoon badan ninkaasi ma lahayn waayo waxaa lagu garanayaa inuun aqoon badan lahayn ilaah subxaanahu wa tacaala hadduu culimada uu risqiga siin lahaa culimada hadduu risqiga siin lahaa waxaa la moodi lahaa ilaahayba waa la ilaawi lahaa wayo wax la moodi lahaa risqiga inuuna ilaahay bixina inuu cilmigu bixiyaa la moodi lahaa kolkaa cilmigaa la qaabili lahaayo cilmigaa raasiqa baa la odhan lahaa cilmigaa risqiga keenaa la odhan lahaa ilaah subxaanahu wa tacaala xikmad dheer buu meesha ka leeyahay kolka waxaa laguu tusinayaa in ilaahay uuni wax bixiyo ayaa laguu tusinaya iminka dadka aqoonta bartay haddaad eegto gidaaraday wada joogaan qaar waa shay iyo qaar maxaanku idhaahdaa dee intaba way iskugu jiraan iska fuqaro weeyaan mid kalena way ku jirtaa xikmad kale inuuna ninkaasi saxnayn waxaad ku garan kartaa xikmad kalena way ku jirtaa qofku markuu aqoon yeesho waxoogaa dee dadkii juhalada ahaa uu ka sarreeyaayo aqoon cilmiguu kaga sarreeya ilaahay baa inala siman yihin hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun hadduu ilaahay maalna ugu daro ka waran dee magaaladaba uu ka guurisomaa meel gaar u degi ilan uma baahmee ilaah subxaanahu watacaala ummaddanna wuu isku baahiyey isku baahiyo inay ummaddu isku xidhnaato ayaa la doonaya kolka kanna shilinkaa la siiyey o aqoontii baa laga qadiyey kanna aqoontaa la siiyey oo shilinkaa laga qadiyey war kan shilinkiisa aad u baahan tahe u shaqee adiguna kan aqoontiisa aad u baahan tahe ku shaqayso ummaddii mid mid ka maarmaya male markaa mid mid ka maarmaya male ninkii koobaad ee u jawaabay wuxuu yidhi gabay buu tiriyey la yidhaahdo kam min qawiyin qawiyin fii taqalubihi muhadab ra'yi canhu risqu munxarifun كم من ضعيف ضعيف في تقلبه كأنه من خليج البحر يغترف هذا الذي دلنا على أن الإله له في الكون سر خفي ليس ينكشف إلى وحبنا تصيابع لماذا إلهي فقرة كدقي waxayba tusaysaa noo cadaynaysaa koonkan ilaahay sir qarsoon ku maamulaya inay jirto macna ahaan inuuna raasiqu cilmiga ahayn raasiqu inuuna cilmiga ahayn raasiqu ilaahay inuu yahay subxaanahu wa tacaala taa ayayna tusaysaaba culimo badan baa ka hadashay dadka qaar baa yidhi haddii caqli iyo cilmi lagu heli lahaa risqiga hee xooluhu talow maxay noqon lahaa may noolaan lahayn adduunka xoola ma laga heli lahaa ya de caqli iyo cilmi toona ma hayaan adduunka xoola kuma noolaadeen imaamu shaafici mas'aladaa lafteeda ayuu ka hadlayaa kolkaa dad kale duduwan oon isku wakti ahayn baa masalada ka hadlay isku wakti dadan ahayn baa masalada ka hadlay تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارشه تراب تموت وحد يريونيسا الأسد لباحدي ويد منيسا في الغابات كيمها أي كل منيان جوعا قاچينا أولي منيان ولحم الضأن هلبكي إذهنا taakuluhu halkan waxaa ku cunaya alkilaabu aydii wuxuu uga jeedaa markaa imaamu shaafici istilaaxiisa aan eegno qofku haddii uu yahay ilaahay dadka xidhiidhka lale ee culimmada wuxuu u yaqaana alust tacbiirkiisa alustu baa ku jirta haddaad aragto alust haddaad aragto ama alaasaad ama alusuud ama alasad haddaad aragto waa cidda ilahay xidhiidhka lale culimada ayuu inta badan tacbiirkaa u isticmaalaa tacbiir labaadoo culimada u isticmaalaa jira waa alxuru ereyga alxuruna wuu isticmaalaa oo isla culimada iyo kuwii uu alusti u isticmaalayey unbu alxuru u isticmaalaa waa kii markuu asxaabta ka hadlayey lahaa tamasak in dafirta bidayli xorin faina alxura fi dunya qaliilun laamka laga yaaba inuu inoogu yimaado tamasak in dafirta bidayli xorin haddaad qof xor ah adla saaxiibto ilaali suxbadiisa oo ku dheg faina alxura fi dunya qaliilun dadka xortihii adduunyada aad bay ugu yaryihiin ee ilaasha buu leeyahay dadka ilaahay xidhiirka aan la lahayn ee adduunyada u go'ay mar kilaab buu isticmaalaa kilaab haddaad aragta ereyga kilaab ah ama ayida dadku uga jeeda maaha ayidii caadiga ah ayide waxa weye dadkii adduunyada u go'ay buu u jeedaa mararka qaarna cabdi buu u isticmaalaa cabdi haddaad aragta ereyga cabdi ah isagoo isticmaalaya xadiidkii taciisa cabdu dirham eh, cabdu dinaar xadiidkiibuu ka soo qaatayo kolka ereyga cabdi ana dadka adduunyada u go'ay ayuu iyagana u isticmaalaa tamuutu waxaa dhimanaysa alusdu libaaxiyadii filkaabaati kaymaha ayay ku dhimanayaan juucan gaajayna u dhimanayaan walaxmu da'ni idaha hilibkoogiina taakuluhu waxaa cunaysa alkilaabu aydii ayaa cunaysa kolka iminka usdidaa wuxuu uga jeedaa kuwii ilaahay xidhiidhka la lahaa aydaa dambe halkaa ku jirtana muxuu uga jeedaa dadkii adduunyada u go-ay buu uga jeedaa haddaba hilibka aigana dee aad baa loo jeclaa hilibka aiga waxaa laga yaabaa inaynu isniraahno hilibka idaha iminka inagumaba jeclinba socaynkaa maaha hilibka idaha nimankan gaalada unbay naga boodsiiye hilibka iduhu soomaalideenii hore waraysta dawooyin buu leeyahay aad qaali u ayuu leeyahay qofku hadduu caafimaad qabo uu sidiisa u caafimaad qabo hilibka iduhu waxyaaba badan baa lagu daweeya wax u badan baa lagu daweeya gaalada nafteeda ka noqotay beri dhawey shir ay ingiriiska ku qabteen dhakhaatiirtu waxay waxay baruurta idaha waxay sheegeen in laga gardarnaa markii ay yidhaahdeen waa sun iyaga ka noqday oo yidhi waa waa khalad bu arrinkii hore aaday yidhahdeen tamuutu waxaa dhimanaysa alusdu libaaxyihii ayaa dhimanaya filgaabaati kaymaha ayay ku dhimanayaan juucan gaajayna u dhimanayaan walaxmu da'ni e, idaha hilibkoogiina taakuluhu waxaa cunaysa alkilaabu aydii halkaa waa xagga cuntadii xaggii guryihiibuu ka hadlay oo wuxuu yidhi wacabdun addoonku qad yanaamu wuu seexan karaa calaa xariirin xariir buu ku seexanaya addoonkan muxuu uga jeedaa kii adduunyada u go'ay buu uga jeedaa wa cabdun qad yanaamu calaa xariirin waduu nasabinka xortaana duu nasabka nasabka u saaxiibka waa xor wuxuu uga jeedaa kuwii asadka uu uga jeeday waduu nasabin kuwii nasabka u saaxiibka ahaana mafaarishuhu firaashyada ay gogladaanba aturaabu waaxiida qoladan nasabka nasabka wanaagsan ee xortiihina carraday ku seexanayaan addoommadiina xariir bay ku seexanayaan adaa loo kala duwan yahay markaa atirxaal wacizatu nafsi ama atarxaal wacizatu nafsi kelmadda atarxaal baa fiican in la yidhaha ta'da in la fadxiyo ayaa fiican tarxaal tarxaalna waa loogu dhawaaqa laakiin tarxaal baa fiican luqadda marka la baadhay laba kelmadood baa laga helay wax tirxaala laakiin tarxaal baa iminka fiican waa baxru dawiil waxa weeye naftaadu inay cizi iska lahaato hays odhanin fadhiir baa tahay meel xun haysdhigin cizi waa inaad lahaato ciziga isku nisbaysa adigu atarxaal waa inaad gurwareegto oo meelun hadaad joogto meelun hadaad joogto waxa laga yaabaa waxa ku soo kordha aqoontaaduna inayna caadi noqon baa laga yaabaa oo aqoontaaduna inayna wax ballaaran noqon baa laga yaabaa xataa adduunyo hadaad doonaysa adduunyadaaduna inayna sidaa tanaqulka faa'iidooyin badan baa ku jira tanaqulka waa kii gabayaagu lahaa ma wuxuu alaamiyatu lcajamka miyuu ahaa duqraa'i miyuu ahaa haddii ayna ku jirin buu yidhi tanaqulka sharaf haddayna ku lahayn adceedaba maynaan arag meelun bay taagnaan lahayd buu yidhi cadceedu wataa way socotaayo qiimo waxay ku leedahay inay cadceedu marna dhacayso marna ay soo baxayso ayay qiimo ku leedahay kolka adiga laftarkaagu inaad meel uun dee ku gabowdo waa lagaaga wacan yahay oo tijaabooyin iyo aragti iyo fikir iyo cilmi iyo waxyaabo badan baa kuu soo bixi doona saadribu fii duuli bilaadi wacardiha anaalu muraadii aw amuutu qariiban fain talifat nafsii falilaahi daruha wain salimat kaana rujuucu qariiban فعلون مفاعلون فعلون مفاعلون فعلون مفاعلون فعلون مفاعلون سأضرب في دول البلاد وعرضها anaaluu muraadii ow amutu qariiban fain taalifat nafsii falilaahi daruhaa wain saalimat kaana rujuucu qariiban saadribu waan safri doonaa fii duuli bilaadi wa cardiha dhulka dhinac kaste ayaanu safri doonaa dhinac kaste ayaanu safri doonaa inu dhex mari doonaa saadribu waan safri doonaa fii tuuli bilaadi wa dherer iyo balladhba dhulka waan u safri doonaa kolkaa fii tuuli bilaadi wa tacbiirkan oo kale waa dhinac kasta wey dhinac kasta idhaha wey fii tuuli bilaadi wa waa fii jamiic anxaai lardi weeyaan macnihiiku saadribu waan safri fii tuuli bilaadi dhulka dherarkiisa iyo wa balladhkiisaba dhinac kasta dhinacuu u dheer yahay iyo dhinacuu u ballaadhan yahay baa dhulka waan safri doonaa anaalu waan gaadhayaa oo waan helayaa muraadii wixii aan doonayey ow amuuto ama waan dhimani hariibankiyo inan cid ii garanaynin labadaa unbay mid noqoni buu yidhi inaan ujeeddadaydii ku guulaysto iyo anigoo hariiba inaan geeriyoodo kolkaa qurbada lafteedu xagga tawbada ayay u wanaagsan tahay baa la yidhaahdaa qofku inuu ku dhinto isagoo hariiba tawbadiisa qayb bay ku leedahay nabiyulaahi moxamed alayhi salaau wasalaam wakhtiyada ducada la aqbalo wuxuu ku soo daray ninka musaafirka ah waqtiyada ducada la aqbalo musaafirka waxyaabaha loogu soo daraya waxa weeye qofku hadduu qariib yahay kibirku horta asal ahaan wuu ka maqan yahay kibir male kolka waa qof maxaanku idhaahdaa ilaahay xidhiidh la leh cid kaluu la hadlayaa ma jirto nimanka gaaladaa badaha markay maraan ilaahay u soo noqon jiray oo ilaahay baryi jiray subxaanahu wa tacaala kolka waxay ka dhigan tahay qofku hadduu qariib yahay uu qariib noqdo inta badan waxaa laga yaabaa in khaatumo wanaagsan ilaahay uu ugu gebagabeeyo ayaa aad iyo aad u dhici karta waxyaabaha qaarna inuu ka badbaadaa dhici karto meel laga yaqaano hadduu ku dhinto waxaa laga yaabaa inuu naa'ixaadkii iyo waxyaabihii dee qofka lagu samayn jiray inuu ilaahay kaga badbaadiyo ayaa dhici karto dee waa qofka la aasayo uun soomaalida tidhahda geeriyehe maxay ohan jireen geeljiri nimaadan garanayn ku rontahay bay odhan jireen kolkaa ninka aan la garanayn dee cid u naxaysa ama qariib markuu yahay ama u ooyeysa ayaan jirin saadribu waan safri doonaa fii duuli lbilaadi wa cardiha dhulka dhinac kasta ayaan u dhex mari doonaa anaalu waxaan gaadhi muraadii ujeeddadayda ow amuutu amase waan dhimani qariiban anigoo qariiba fain talifat nafsii naftaydu haddii ay geeriyooto falilaahi ilaahay ayuu u sugnaaday daruhaa buu ku leeyahay anqarkii ay ku barbaartay fain telifad haddii ay dhammaato nafsii aniga naftaydu falilaahi ilaahay uunbu u sugnaaday daruhaa caanihii ay ku kortay dariga waxaa loo yaqaanaa waa libaa oo kale oo waa caanaha ay markii yarida la siiyo wey ama anqarkeegii oo kale ayuu noqonaya qiimaha halkan ku jira waa tacajub falilaahi daruha waa tacajubo tacajubkani waxa wey qofka lala yaabo qiimihiisi ayaa la yidhaahdaa hooyadii ayuu kasoo cabay anqar wanaagsan baa la yidhaahdaa hooyadii ayuu anqar wanaagsan kasoo cabay kolka hooyadu hadday liidatana ilmaha waxay siisaa liidashay siisaa bay yidhaahdeen hooyadu hadday cizi leedahayna ilmaha waxay siisaa cizi iyo iba ayay siisaa waxaynu dareemaynaa gabayaagu waa kii gabayga kale ku tilmaamaye ku lahaa haddii dumarku ay umiyaad wada noqdaan umiyi hadday noqdaan radaca arijaalu jahaalatan wa khumuulan radaca arijaalu jahaalatan wa khumuulan raggu waxay ka jaqaan bu yidhi ama ubadku waxay ka jaqaan bu yidhi maxay jahli iyo qarsooni iyo khumuul magac la'aan unbaad hooyadaa ka shaqaysaa buu ku yidhi haddayna aqoon iyo cizi iyo sharaf iyo haddayna lahayn laakiin qofku hadduu cizi iyo sharaf leeyahay waxaad ka shaqaysaa buu kuleeyahay cizigii iyo sharaftii ayaad ka shaqaysaa buu ku leeyahay taas ayuu kolkaa ku ishaaraya fa in telifad hadday geeriyooto nafsii aniga naftaydu falilaahi ilaahay uunbuu u sugnaaday daruhaa anqarkii ay ku barbaartay wain salimad haddii ay badbaadana safarkaa hadday ka badbaadana kaana rujuucu noqodkii qariiban buu ahaanaya mid iska dhow deg deg baan usoo noqonayaa buu yidhi nasaaix qaaliya halkanna waa talooyin guud buu ka hadlayaayo aad u kala duduwan weeyaan eh, nasaaix qaaliya baa la yidhaahdaa waa talooyin iyo nasiixooyin aad u kala duduwan buu halkan kaga hadlayaa waana baxru awiil weeyaan khadad naaru nafsii bishticaali mafaridii waadlaama laylii id adaa shihaabuha أيا بومة قد عاششت فوق هامتي على الروم مني حين طار غرابها رأيت خراب العمر مني فزرتني ومأواك من كل الديار خرابها وأنعوم بعد ما حال عارضي طلائع شيب ليس يغني خضابها وعزة عمر المرء قبل مشي به وقد فانيت نفس تولى شهابها إذا اصفار لون المرء وبياض شعره تنغص من أيامه مستطابها فدعا كسوات الأمور فإنها حرام على نفسي تغير ارتكابها وأدي زكاة الجاه واعلام بأنها كمثل زكاة المال تما نصابها وأحسن إلى الأحرار تملك رضابهم فخير تجارة الكرام اكتسابها ولا تمشيا في منكب الأرض فاخرا فعما قليل يحتوي كان ترابها ومن يزق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهري الفلاة سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن tajtanibha kunta silman liahliha wain tajtadibhana zacadka kilaabuha faduuba linafsin ulicadqa cura daariha muhallanqata labwaabi murqan xijaabuha waa naseexooyin aad u kala duduwan weeye wuxuu masaladan markuu doonaya inuu ka hadlo ama uu inoo eego wuxuu inoo soo qaaday tusaale ahaan wuxuu inoo soo qaaday tusaale ahaan cirada qofka iyo cumrigiisa ayuu doonaya inuu ka hadlo cirada ama qofka iyo cumrigiisu halkuu kala marayo iyo sida ay kala yihiin buu doonaya inuu eego qofkii haddii uu yahay dee qof maxaanku idhaa cira ay ka soo baxday cumrigiisii wuu dhaqaaqay qofkaasi dhallinyarnimo iyo fudayd iyo degdeg iyo waxyaaba ku haboon aad iyo aad ba looga wacan yahay oo kuma haboono qofkaasi markaa wax la odhan karo ama wuu ku haboon yahay toona ma aha taa ayuu doonayaa markaa inuu ka hadlo ama inuu qiimeeyo taa ayuu doonayaa inuu inala eego wuxuu markuu taa eegayey khabat waxa dantay buu yidhi naaru nafsi naftayda naarteed iyo dabkii naftaydani wuu damay bui dabkaygiibaa dhacay buui khabat naaru nafsi ani dabkaygiibaa dhacay buui wuu baktiyey buui dabkaygii khabad way dantay baa layidhaha way baktiday waad odhan kartaa khabad waxaa damay amaa baktiyey naaru nafsi naftayda dabkaygii ayaa baktiyey dabkaygiibaa dhacay buui dabkaygiibaa dhacay macnaheegu waa maxay adduunkii waan ka jeedaa weyaan waan ka socdaa adduunyada waan ka socdaa buu ujeedaa markaa adduunyada waan ka dhimanaya biishticaali mafaariqii dabkaygu wuxuu baktiyey mar all marka maskaxgaraadaydu ay oloshay bu yidhi halkaa maskaxgaraada unbaa i oloshay bu mar all markay maskaxgaraadii oloshay ayuu aniga dabkaygii baktiyey buhi maskaxgaraadu waa halkane eh, mafaaridu halkan timaha lagu kala sooce eh halkaasi siday u oloshay oo ceraa ka soo baxday cira ka soo baxday mar alla marka halkaa maskaxgaraadu ay oloshay bimacnaa ay cira iga soo baxday unbu aniga dabkaygii baktiyey buu yidhi markaa khabad waxa baktiday naaru nafsii naftayda dabkeegii ayaa baktiday bishticaali mafaariqii maskaxgaraadu markii ay yooloshay wa adlama waxa madoobaaday laylii habeenkaygii ayaa madoobaaday id adaaa markii uu iftiimay shihaabuhaa xidigaheegii habeen madow ayaan galay buu yidhi markay xidigihii ii iftiimeen xidigaha iftiimayaana waa maxay waa dhafoorada markuu ka caddaaday hidigo inta badan dee iftiinka madaxa cirka jihooyinkiisa kala duwan baa laga eega waa dhafoorada markuu ka cadaaday labadaa dhafoor cadaankii ka baxayna xidiga ayuu ka dhigay habeen madow ayaan galay bui waa murugo iyo dee qof madow oo iminka geedi usii socda inaan ahay baan is ogaaday buu yidhi allahu naxariistay afar iyo konton jir ayuu ku geeriyoodo waxaa la odhan karaaba innaga dadkeenna noole afar iyo kontonka gaadhay dhalinyar bay isku haystaan soo xaggaa dhalinyar bay isku haystaan afartan jir konton jir qofku markuu marayo dad badan oo iminka dhalinyar ismoodaya ayaa jira oo konton kana cagacagaynaya khabad waxaa dantay buu yidhi amaa baktiday naaru nafsii naftayda dabkeegii ayaa baktiyey biishticaali mafaariqii maskaxgaraadu markii ay i oloshay wa adlama waxa madoobaaday laylii habeenkaygii ayaa madoobaaday id adaaa markuu iftiimay shihaabuha xidigihiisii habeenka xidigihiisii markii ay iftiimeen ayaa buumatan guumaysay ayaa buumatan guumaysay guumaysta oo qad cuf ka samaysatay fowqa haamatii haamadayda dusheeda guumaystaa ku beedaysee ku dhashay haamadayda dusheeda cala rugmi minii qasabkiiyu aniga igu yahay oon aniga de waxba liiweydiinaynin xiina daara markuu duulay quraabuhaa tukaheegii markuu duulay guumaysta halkaa ku dhashay buui buumadu waa guumays waa nakira hayru maqsuuda oo ayaa buumatan markuu leeyahay guumaysoo dhan buu ka dhigaya waa guumays gaara maaha waa guumays wax magacaa guumaysa unbuu la hadlaya ayaa buumatan guumaysay buu yidhi xarafku ugu dhawaaqay waa ayaa baciidkun baa loogu dhawaaqaa guumaysta ma jecesha nin kastaaba wuu iska fogeeya ayaa waa xarafkii baciidka ahaa weeye ayaa buumatan guumaysay buu yidhi guumaysta oo qad cashashad cof ka dul samaysatay fawqa haamati madaxayga bartaa madaxayga ee cof yar ka dul samaysatay guumaystii buu yidhi madaxayga haamada halkan madaxana waa loo yaqaanaa shimbirna haamada laftiisa waa loo yaqaanaa labada macnoba way noqon kartaayo haamadu waa madaxa qofka madaxiisa sare ayaa haama la yidhaahdaa waa kii dee saxaabigii markuu gaalada la hadlayay tuqiilu lhaama muxuu odhan jiray can maqdiilihi soo maahayn kolka haamadu waa maskaxgaraada ayaa loo inta madaxa ayaa loo yaqaana haamada shimbirna waa lagu idlaaqa carabtu ay oran ay oran jirtay min haamati alqatil bay oran jireen kala dilay madaxiisii bay oran jireen kolka shimbirkaana way u yaqaaneen waxaynu hadaba doonaynaa bal hadda u fiirso shimbirna waa la yidhaahdaa madaxana waa la yidhaahdaa iminka wuxuu yidhi ayaa buumatan guumays qad cashashad cuf ka samaysatay fawqa haamatii madaxayga dushiisa guulaystayana madaxayga cufka ka dul samaysatay buu yidhi cala rugmi minii kiyo aniga qasab uu igu yahay oon de waxba ayna i weydiisanin imayna odhanin halkan dego qasabunbay kaga dul samaysatay xiina baara markii uu duulay quraabuhaa tukaheegii madaxayga yar tuka yar baa dul joogi jiray buui tukii markuu halkan ka duulay unba iyadu halkii kusoo degtay buui guumaysmacdaanbaha tuka ereygan tukaha ah wuxuu usoo qaadanayaa ereyga tukaha wuxuu usoo qaadanaya tukaha markaynu qiimaynayno tukaha wuxuu usoo qaadanayaa tukaha tukuhu waxa weeye waa madow kolkaa mm, timihiisii madoobaa buu uga jeedaa timihii madoobaa ayuu uga jeedaa kolkaa timahaygii madoobaa ayaa meesha ka kacay buu yidhi tukihii baa duulay bimacnaa madowgii baa iga tego waan wada caddaaday buu leeyahay guumaystiibaa markaa madaxayga dushiisa ka samaysatay cufya waxaa la yidhi shimbirka guumaysta la yidhaahdaa meel kharaawaday mooye meel kale ma dego astaamihiisa saasaa ka mid a kolka magacan guumaysa xagga madowga agga cadaanka uma soo qaadanine xagga wuxuu usoo qaatay kharaabidda meel kharaawday unbay degtaa shimbirtaasi kolka wuxuu leeyahay ko hadday madaxaygiiba ka dul samaysatay shimbirtaasi maxay madaxaygiiba hadday cuf ka dul samaysatay madaxaygii wuu kharaabay buu leeyahy de meel kharawday bay degi jirtaylayne ayaa buumatan guumays qad cashashad cuf ka dul samaysatay fowqa haamatii madaxayga dushiisa cuf ka dul samaysatay cala rugmi minii kiyoy aniga qasab igu tahayow xiina daara markii uu duulay guraabuhaa tukaheegii markii madaxu dee uu cadaaday ra'ayti waxaad aragtay taadaasi way kasrisan tahay ra'ayti waxaad aragtay guumaysay kharaaba alcumri cumrigu inuu kharaabay minii aniga uu iga kharaabay fa zurtinii waad isoo ziyaaratay markaa ilan meelaha kharaabadaha unbay tegi jirtay guumaystuye cumrigaygiioo kharaabay baad aragtay oo markaasaad ii timid buu yidhi wama'waaki waxaad u hoyataa min kulli diyaar daaraha oo dhan xaggooga kharaabuhaa meesha kharaabka ah uun daaraha oo dhan sida lagugu yaqaano meelaha kharaabka ah uunbaad u hoyataa oo waxaa lagugu yaqaana inaad kharaabka adigu degto wa ma'waaki min kulli diyaari kharaabuhaa aancumu miyaan nimcaysan cayshan ma nolol baan ku nimcaysan bacdamaa xalla intii uu ku soo degay caaridii labadayda dhaban caaridku waa gadhka labadan dhaban halka intaasa caarid la yidhaha intaa caaridku waa intaa intana waa gadhkii intana waa caaridaynkii aancumu miyaan nimcaysan caysha nolol miyaan ku nimcaysan bacdamaa xalla intuu ku soo degay aaridii aniga dhabannadayda dalaa'icu shaybin ciradii hormuudka ahayd hordhicii ciradu waa cirada intii ugu horraysay dalaa'icu shaybin cirada intii ugu horraysay markii ay halkan iga soo fuushay intee dhabannada ka ciroobay laysa yugni una waxba ka qabanaynin khidaabuhaa in la xineeyo xinihiina waxba ima tarayo buuri inaan xineeyaana waxba ima qabanayso intanay cirada iga dul fadhiisatay buu yidhi ancumu ma nimcaysanaya cayshan nolol ku nimcaysanaya bacdamaa intii kadib xalla uu ku soo degay aaridii aniga dhabannadayda dalaa'icu shaybin cirrada buu ku leeyahay hordhaceedu laysa yugnii kiyuna waxba qabanaynin khidaabuhaa xinaynteeduna una waxba qabanaynin wa cizatu cumri lmar'i qofka cumrigiisa inta ugu qaalisani waa qabla mashiibihi intuuna ciraysan wa cizatu cumri lmar'i qofka cumrigiisa inta ugu qiimaha badani waa qabla mashiibihi cirrada ka hor waqad faniyad way tagtay oo way dhimatay nafsu naf tawallaa uu jeedsaday shihaabuhaa xidigeegii nafta hadduu xidigeeguba jeedsado naftaasi way ku daysay oo waxa weeye ciradii hadday kusoo dhigto wey id asfara markuu huruud noqdo lownulmari qofka midabkiisu hadduu huruud noqdo oo wabyada uu caddaado shacruhu timihiisuna ay caddaadaan tanaqasa wuxuu naqsi ku yimaadaa min ayaami tanaqasa wuxuu naqsi ku imanaya min ayaamihi maalmihiisa xaggiisa mustadaabuhaa kuwii ugu macaanaa maalmahaaga intii ugu macaanaa ayaa naqsi iyo eh, tanaaqasa waa qayn maaha tanaaqasa waxa margasho yeelanaya wey tanaaqasa waxa margasho yeelanaya min ayaamihi maalmihiisa xaggiisa mustadaabuha intii ugu macaanayd maalmahaaga intii ugu macaanayd ayaad ku marganaysaa buu ku macnaa way ku daayeen haddii midabkaaguna uu huruud noqdo timahaaguna ay caddaadaan waad isdayseen buu ku cumrigaagii wanaagsanaa fada ka kaxee xaggaaga fada canka ka kaxee buu ku leeyahay sawaati lumuur umuuraha ceebta ah ama umuuraha dhiita oo dhan inaga daa fa innahaa iyadu xaraamun xaraam bay ka tahay calaa nafsi taqiyi ninka taqiga ah naftiisa irtikaabuhaa inuu koraaye ninku hadduu ilaahay ka baqayo xaaraanta ma kore ee iska ilaali buu ku yidhi fa innahaa iyadu xaraamun xaaraan bay tahay calaa nafsi taqiyi ninka taqiga ah naftiisa irtikaabuhaa inuu koro ayaa xaaraan ka ah qof taqihimaba samayn karo ma kori karo waaddi gudo akaatljahi jaaha akadiisa gudo waaddi gudo akaatljahi jaaha zakadiisiina gudo jaahaaga waa inaad zake ka bixisaa haddii ilaahay magacuu kuu sameeyey zake ka bixi magacan haddaad cilmi leedahay cilmigan eh, zake ka bixi weeyi haddaad hanti leedahay hantidan zake ka bixi weeyi waaddi gudo zakaatljahi jaahaaga zakadiisii waclam waxaanaad ogaataa biannahaa iyadu ka mili zakaatilmaal waa zakaatulmaalka oo kale oo tama uu dhamma istirmay nisaabuha nisaabkeedii halkaa kaaf maydinku darayaa biannahaa ka mili maydin yidhi ciduu kaaf ugu daray ma jirta saw maaha waa qasab in kaaf lagu daraa waa daruuri weeyaan ya muu idinku daray sax weeye waxa weeye maana rag dabcad ku daraysa laakiin waxa weeye gaba caruudka ayaa jabaya haddii lagu dari waayo wa addi gudo zakaataljaahi jaahaaga zakadiisa gudo waclam waxaanad ogaataa biannahaa zakadaa jaahu ka mili zakaatilmaal zakaatulmaalka oo kale inay tahay zakaatulmaalka oo tama uu dhammaystirmay nisaabuhaa nisaabkeegii zakadii uu nisaabkeegu dhammaystirmay oo kale wey haddaad magac leedahay wa axsin wanaagu samee ilalaxraari dadka xorta ah dadka xorta ah wanaagu samee tamlig waxaad mulkiyeysaa riqaabahum qoorahooga qoortoodaad yeelan haddaad wanaagu samayse fa khayru tijaaraati lkiraam dadka wanaagsan buu ku leeyahay ganacsigooga waxa ugu khayr badan iktisaabuha in la kasbado halkaa ma fa khayru tijaaraati karam buu idin mise kiraam buu idin yidhi kiraam ciduu yidhi ma jiro alif halkaa ku daray ma idinku daray okay waa sax weeyi qoladaas ugu daray kaas yar baa ugu saxa badan hadda kadib kaa inoo ogaada haddaba kitaabkaa yar inoo ogaada hadda kadib halkaa alifa in lagu darana caruudka ayaa kolley inagu qasbaya inaynu alif ku darno haddii kale gabaygu inaga jabi doonaayo dee ma garan doono waaxsin wanaag u samee ila alaxraar dadka wanaagsan tamlik waxaad hanan doontaa riqaabahum qoorahooga fa khayru tijaaraati alkiraam dadka kiraamka ee dee sharaftale tijaarooyinkooga waxa ugu khayr badan iktisaabuhaa inay kasbadaan dad xora dad xora inaad kasbato asxaab xor ah inaad samaysato waata ugu qiimaha badan walaa tamshi an ha lugayn fii mankibi lardi dhulka dhinaciisa ama garabkiisa ha ku dul lugayn aakhiran adigoo aanaya oo isla weyn weligaa dhulka ha ku dulugaynin adoo isla kibirsan fa camaa qaliilin wax yar oon kadib ayuu yaxtawiika ku koobi doonaa turaabuhaa ciiddeedu caradana lagugu ridi doonaa halkanaad iminka isku dul kibrinayso ayaa lagugu aasi doonaaye iska ilaali fa camaa qaliilin cantaasi waa bimacnaa bacd weeye fa camaa qaliilin fa bacda qaliilin in yar kadib yaxtawiika waxa ku koobi doonaa turaabuhaa ciidda iyo caradii dhulka ayaa ku koobi doonaa waman yaduq ninka dhandhamiya addunya adduunyada ninka dhandhamiya fa inii anigu dacimtuhaa waan dhandhamiyey wasiiqa ilaynaa waxa naloo keenay cadbuhaa macaankeegii iyo wacadaabuhaa cadaabkeegiiba intaba waa naloo keenay cadaabkaa wuxuu uga jeedaa qadhaadhka cadbuhaa macaankeegii iyo wacadaabuhaa qadhaadhkeegiiba adduunyada intii macaanaydii intii qadhaadhaydba waan ka soo arkay ninka haddaba dhandhamiya adduunyada falam araha anuu maanan arag buu yidhi ilaa uruuran uruur baail mooye wax kale inay tahay uruur waa khayaamo falam arahaa ma arag ilaa uruuran iyadoo uruur a ah wax kale iyo wa baailan baail kamaa laaxa siduu u iftiimo uruurkaasi wuxuu noqonayaa waa uruuran uruur oo ka uruuri maa laaxa siduu u iftiimo uruurkiisa oo kalea fii dahri falaad dhulka lamadegaankee bahgooyadaa dushiisa sare saraabuhaa dhalanteedku iyo dhalan habaabistu adduunyada gebigeegu waa dhalan habaabis buu yidhi waa uruur iyo baail sida dhalan habaabistuba ay uruur iyo baail u tahay dhalan habaabistuba wax jiro oo xaqiiqo ah maaha xaqiiqo jirta sidaad u socoteed biyo u moodaysa unbaad bannaan u tegaysaa falam araha maanan arag adduunyada ilaa uruuran eh, uruur mooye wax kale dee wax adiga ku dagaya mooye wax kale umaan arag iyo wa baailan baail mooye wax kale umaan arag kamaa laaxa siduu u iftiimo fii dahri lfalaati lamadegaanka iyo saxaaraha dushiisa uu uga iftiimo saraabuhaa dhalanteedkiisu wamaa hiya adduunyadu maaha ilaa jiifatu bakti mooye wax kale mustaxiilatun weliba na doorsoontay waa bakti uray mustaxiila bakti cusub maaha waa bakti mustaxiil ah oo doorsoomay weeyaan oo uray wamaa hiya adduunyadu maaha ilaa jiifatun bakti mooye wax kale mustaxiilatun welibana urtay calayhaa waxaa dusha sarana kaga fadhiya kilaabun ay aybaa dusha sarana ka wada cunaysa baktigaa hamuhunna ayda maxaynu ku soo marnay muxuu imaamu shaafici u yaqaani dadka ahlu adduunyada hamuhunna fikirkooga oo dhanina waxa weeye ijtidaabuhaa inay kala jiidjiitaan aydaasi way wada kala way boobayaan way kala jiidjiidanayaan baktigaa uraya ayay kala jiidanayaan haddaba fain tajtanibha haddaad ka fogaato adduunyada fain tajtanibha haddaad ka fogaato kunta waxaad noqona silman mid badbaaday liahliha ehelkaygii baad ka badbaaday adduunyada dadkaygii waad ka badbaaday buu kuleeyay aydii iyo qurunkii waad ka wada badbaadaysaa buu yidhi waad ka fogaataye wain tajtadibha haddaad jiidato oo dhinacaaga qabsatana naasacadka waxa kula doodi kilaabuhaa aydeediibaa kula doodiya adkaysa markaa ayadiibaad isqabsanaysiine markaa u adkaysa buu yidhi haddaad adduunyada dhinacaaga qabsato faduuba ayaan badana faduruba waxaa liibaanay linafsin naf ayuu u ahaatay liibaantu uulicad lagu mamanaysiiyey qacra daariha gurigiisa guntiisa gurigeega guntiisa iyo gurigeega dhexdiisa daakhila daariha cidda laasimtay cidda ayaa ay liibaantay muqallaqatal abwaabkiiyo albaabada loo soo xidhay cidda gurigeegun iska fadhida ee albaabada hoosta ka soo xidhata murhan xijaabuha kiyoo daahiyadiina loo sii daayey murhan kiyoo la raariciyey xijaabuha xijaabkeedii daahiyada ahaana kaa ayaa liibaanay buui qofka gurigiisuun iska dhex fadhiista aakhiru zamanka xaqiiqatan weeyaan fatuuba waxaa liibaanay linafsi naf ayay u liibaantu nafta oo uulicad lagu mamanaysiiyey qacra daariha gurigeega dhexdiisa lagu mamanaysiiye gurigiisa baan ka soo bixin muqallaqat alabwaab albaabada kiyoo loo soo xidhay murhan oo la raariciyey xijaabuha daahiyadiisiina loo soo raariciyey oo hoos loogu soo dhigay insha allah halka ayuu inoogu joogay